alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira can anas bni malikin radia allahu canhu ana jaddatahu mulaykata dacat rasuula allahi sala allahu alayh wasalam litacaamin sanacathu lahu faakala minh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen anas ibni malik radia allahu canhu ana jaddatahu in ayeeyadii mulaykata oo mulayka ahaatay dacat ay u yeedhay rasuula allahi sala allahu alayh rasuulka ilaahay ay u yeedhay culamada qaar waxay u celiyeen jaddatahu isxaaq bay u celiyeen damiirkaoo waxay yidhaahdeen isxaaq hooyadii isxaaqna waa ninka ka warinaya anas ibni maalik ayuu xadiiska ka warinaya adeer buu u ahaa anas ibnu maalik isxaaq ibnu cabdilaahi ibni abi talxa siduu adeerka ugu noqdayna waxay tahay isxaaq aabbihii oo cabdullaahi ah ayaa anas hooyadii dhashay isagu waa ina abi talxa isxaaq aabbihii oo anas aabbihii markii uu dhintay dee waagii dambe waxaa guursaday anas hooyadii abi talxa guursaday cabdullaahi bay u dhashay cabdullaahi walaalay ahaayeen anas ibnu maalik iyo cabdulaahi ibnu abi talxa akhawaani lum laba walaalo ahoo xagga hooyada ka walaaloobay oo hooya wada dhashay ahaayeen inanka uu sii dhalay cabdullaahi ibnu abi talxa uu sii dhalo isxaaq ah waa inanka xadiiska ka warinaye anas markaa wuxuu yahay adeer oo walaalkii hooye ayaa dhalay marka anna jaddatahu mulaykata jaddada mar anas waa loo celiyaa marna waxaa loo celiyaa isxaaq ayaa loo celiyaa culammada qaarkood isxaaq bay u celiyeen anna jaddatahu in anas hooyadii oo mulaykata mulayka ahaatay dacat ay u yeedhay rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxay ugu yeedhay liطacaamin cunto cuntadaasoo sanacathu ay samaysay lahu nebiga sala allahu alayh wasallam u samaysay fa akala minhu nebigu sala allahu alayh wasalam cuntadiibuu wax ka cunay umma qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi quumuu fa usalliya lakum kaca oo dabeed aan idin tujiyo faliusalliya waa loo soo wariyoo saxiixa waa ugu sugan tahay fal usalli lakumna waa la soo wariyey faliusalliya idin tujiyee tukadee lakum idinka aawadiin ay bikum idinka idin tujiye fal usalli lakumna siiqadii waxaa laga dhigay amar waana naadir oo shakhsigu inuu is-amro oo laamul-amar intuu geliyo amarku isaga ka dhacaayo isagana ku dhacayo waa arrin ghariib ah marka waxay noqonaysaa tan noocaasoo kale inay dhacdo inay timaaddo tanna saasaa lagu xambaaray qaala anasun wuxuu yidhi anas faqumtu waa istaagay ilaa xasiirin lana qad iswadda min tuuli maa lubis waxaan u kacay ilaa xasiirin lana yacnii salli annaga noo sugnaaday oo qad iswadda madoobaaday min tuuli maa lubis yacnii isticmaalka la isticmaalee lagu fadhiistay ee lagu seexday dheerarka ay dheeraydoo fara badnayd daraaddeed ayuu la madoobaadoo duug la noqda lubsigu waa xidhashadii waxay ka qaataan culammadu anna lubsa kulli shayin bixasabihi shay walba lubsigiis iyo xidhashadiis iyo gashigiisu wuxuu noqonayaa kolba qadarka uu isagu yahay iyo nooca uu yahay bay ku xidhantay marka fadhigii lagu fadhiisanaye lagu seexanayey baa waxaa laga soo qaaday ka'annahu in la xidhay qad iswadda salligaasoo madoobaaday min tuuli maa lubisa xidhashadii la xidhay bimacnaa lagu fadhiistee lagu seexday dherarka ay dheerayd oo fara badnayd daraaddeed wakhti badan zaman tawiilah ayuu la madoobaadoo la duugaabay fa nadaxtuhu bimaa'in waxaan ku rusheeyey biyo biyo ayaan ku rusheeyey faqaama calayhi rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waa isku taagay xasiirkii wa safaftu ana walyatiimu waraa'ahu waannu isi safnay aniga iyo walyatiimu agoonkii waraa'ahu nebiga sala allahu alayh wasalam dabadiisa ayaannu isi safnay waannu saf noqonnay waalcajuusu islaantiina min waraa'ina waxay iyaduna safatay annaga dabadayada oo saf gaara iyaduna ahayd fasallaa lana rakcatayni wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalamna tujiyey laba ragcadood uma insarafa dabeedna waa ka soo baxay salaaddii waa ka salaamad noqsaday walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday ka hore waa bukhaariyo muslim ah anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam sallaa bihi wa biummihi aw khaalatihi in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam sallaa tujiyey bihi anas inuu tujiyey wa biummihi hooyadiina tujiyey anas hooyadiina tujiyey aw khaalatihi ama habaryartiina tujiyey waa shaki qaala faaqaamanii can yamiinihi wa aqaama almar'ata khalfana wuxuu ii taagay buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam midigtiisa ayuu ii taagay gabadhana wuxuu taagay xagga naga dambaysa ayuu gabadhana joojiyeyoo taagay oo u yidhi saf gaara adigu noqo alyatiimu huwa dumayratu jaddu xusayn bni cabdillaahi bni dumayrah agoonku wuxuu ahaa nin la odhan jiray dumayratu bnu sacdi alximyari ayuu ahaa dumayratu bnu sacdin alximyari wuxuu awow ahaa raawi macruuf ah oo la odhan jiray xusayn ibnu cabdilaahi bnu dumayrah ha yeeshee raawigaasi dacfigiisu waa daran yahay waa matruuk laakiin dumayra isagu waa saxaabi waalsaxaabatu kulluhum cuduul marka cidda matruuka aynu ku sheegaynaa waa xusayn ibnu cabdilaahi oo u awow u yahay inankii markaa agoonka ahaa ayaa awow u noqday xadiidkan waxaa lagala baxayaa masaa'il baa lagala baxayaa ay ka mid tahay tawaaduca nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ka mid tahay akhlaaqdiisu siday u wanaagsanayd iyo islaan inay cunto u samayso casuunto inuu u imanayo ajiibaayey waanu diiday waa tawaaduc waa khuluq xasan cuntadii yarayd ay u soo dhigtay gabadhaasi nebigu sala allahu aleyh wasalam waa cunayey umana cunayn cunto jacayle eh wuxuu u cunayey tatiiban likhaairihaa suu iyada u farax geliyo oo in nebigii ay casuuntay sala allahu calayhi wasalam oo nebigu ajiibay oo gurigeeda ugu yimi ou cuntadeedii cunay dee arrinka noocaasi waa mid farax gelinaya marka dhaqanka wanaagsanee dadka uu kula dhaqmi jiray iyo akhlaaqda wanaagsane uu ku dhaqmi jiray iyo tawaaduc iyo isdhuldhigga uu la iman jiray ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo ka mida masaa'isha laga qaadanayo sunnayaasha qaarkood in jamac lagu tukadaa inay bannaan tahay oo iminka sunnadani waxay aqbali kartaa inay iska ahayd naafilo iska mutlaqa marka haddii waxa weeye sunnihii laysku jamacsanaayo oo aan caado laga dhiganayn inaan dhibi ku sugnayn baa laga qaadanaya waxaa kaloo ku sugan salaad in la tukadaa sunnaa inay bannaanta iyadoo looga jeedo tacliim cid salaada la baraayo waxaa kaloo laga qaadanayaa nin iyo inan yar inay saf wada noqon karaan oo aan la odhanayn inankii yaraaye salaadda garanaya mumayiska ahaa aan la odhanayn ragga la safan may sida xagga dambe tagin aan la odhanayn e mar hadduu mumayis yaho salaaddii garanaayo salaaddana hagaajinayo daahir ahaan e safka ragga waa la gelayaa wa safaftu ana walyatiimu wara'ahu markaa saf bay noqdeen waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadhu inayna rag la safanayn marnaba farqi waxaan kala lahayn raggaasi inay maxramkeedii yihiin iyo inuu zawjkeedii yahay iyo inuu rasuulullaahi uu yahay farqi midna ma kala laho marnaba rag la safan mayso gabadhay la safato hadday weydo keligeed bay saf noqonaysaa istaagaysaa saf gaar ah waalcajuusu min waraa'ina farqina ma kala lahaa inay gabadhaasi tahay mid markaa da'yar iyo inay tahay mid gabowday oo islaan ah inay tahay farqi ma kale leh haddii ay weydo gabadh kalay la safato dhibi kuma sugna keligeed inay saf noqoto saas aawadee xadiiska ku soo arooree sheegaya laa salaata limunfaridin khalfa asafi waxay ka noqonaysaa mid laga reebaayo xadiiskani u deliil yahay in laga khaas yeelaayo xaaladdaa cudurdaarku keensaday ilaa xadiisku wuxuu tilmaamaya salaad ma leh ruux keligii saf ah limunfaridin khalfa safi safka dabadiisa ruux keligii taagani wax salaada ma yeelanayo dee islaantanna iyadoo keligeed munfaride ah oo safka dabadiisa taagnayd ba haddana markaa nebigu u sugo u taqriiri riwaayada muslim waxaabay sheegaysaa nebigaa xaggaa dambe taagay wa aqaama almar'ata khalfanaa marba hadduu nebigu isagu taagay una taqriiriyey waxaa laga qaadanayaa salaad yadu inay leedaho u ansaxayso waxaa kaloo laga qaadanayaa nin keliya hadduu la tukanaayo imaam uu ku xidho inuu midigtiisa istaagayo ee aanuu xaggiisa dambe istaagaynin bidixdiisana aanu istaagayn xadiiska dambee soo socdaana mawduuca waa inoo sii caddaynaya waxaa kaloo laga qaadanayaa xasiirka in lagu tukadaa inay bannaan tahay salli iyo wax la mida in la dhigtoo lagu tukadaa inay bannaan tahay culammada islaamkuna waa ku ijmaacsan yihiin lagu tukadaa inay bannaan tahay min duuli maa lubisa culammada qaar waxay ka deliishadeen shayga in lagu fadhiisto in lubsi lagu itlaaqi karo oo mas'alay culammadu isweydiin jireen ku saabsan ragga xariirtu uma bannaanayn oo axaadiis ka xaaraantinimaynaysa xariirta ayaa jirta ragga haddaanu xariirtii xidhana ku fadhiista ka warrama bacdulfuqahaa baa waxay yidhaahdeen xidhashadaa la diiday fadhiga lagu fadhiistaana markaa xidhasho ma aha saas aawade waa iska bannaan tahay inuu ragga xariir iskaga fadhiistaan way bannaan tahay bacdi baa sidaa yidhi laakiin saxiix ma ahee qowlka saxiixii waa inaynay bannaanayn raggu inay xariirta ku fadhiistaan xariirta inay xidhaan sidaynay ugu bannaanayn ayaa inay ku fadhiistaanna aynay ugu bannaaneen xadiiskanna wuxuu daliil u yahay fadhiga shay lagu fadhiisto in lubsi lagu itlaaqayo min tuuli maa lubis rushada uu rushaynayey ma waxaa looga jeeday litathiir mise waxaa looga jeeday tandiif la nadiifinayo boorka iyo waxa la midka a ah laga bi'inayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeeday tathiir baa looga jeeday oo tathiir hadday tahay ma nadxi baa ku filan in la rusheeyo in la maydho sow waxay yidhahdeen culamada qaarkood wakhtiyada qaar nadxi inta la itlaaqo in ghusli loo jeedaa waa dhacdaa laakiin wejigaa waxaa ka fiican calaa kulli xaal in la yidhaahdo najaase kumay ogayne waxay uga jeedun litandiif inay nadiifiyaan oo boodhka iyo yacni waxa markaa uun la yaro karaahiyaysan karo in laga bi'iyo in looga jeedo inta la rusheeyo deedna la yaro masaxo yatiim waxaa la yidhahdaa ruuxu isagoo sagiira ah oo yar oo aan qaangaadh ahayn aabbihii dhintaa waxaa la yidhahdaa yatiim haddii hooyadii ay dhimato shakhsigii aadamiga ahaa uuna saqiir yahay yatiim lama yidhaahdo sida saxiixa ee waxaa la yidhaahdaa caajiyu ayaa la yidhahdaa waa cayn jiim ya shadan waa kaynu nidhaahno rajayga aynu idhahno labaduba hadday isu raacaanna ou agoon iyo rajay labadaba wada noqdana lugatulcarab waxaa lagu yidhahdaa latiim baa la yidhahdaa latiim bitaa haddii ruuxu u yimaado safkii oo buuxa muxuu samaynayaa ma saf cusub buu bilaabayaa mise si kale ayuu samaynayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen hadduu ruuxu yimaaddo safkii oo buuxa oo meeluu ka galo oo ka cidhiirsado aan lahayn wuxuu soo jiidanayaa qof buu la soo baxayaa ou safka hore kala soo baxayaa qofkaa markuu soo jiito qofkaasina qof la garanayo la fahmaayo waa inuu yahay kaas bay markaa saf wada noqonayaan xadiis sidaa lagu soo wariyeyna waa jiraa oo maad la gashid safka hore aw ijtararta rajulan ama nin maad soo jiidatid oo safka hore kala soo baxdid ha yeeshee xadiiska sidaa ku soo arooray culammada qaarkood ay masalada ka qaateen waa daciif lam yasixa can rasuulilaahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka kama asixin maadaama xadiiskaasi aanuu saxiix ahayn xukum lagu binayn maayo lagama qaadanayo bacdu ahli ahlicilmi waxay yidhaahdeen wuxuu sugayaa ilamaa iyo inta qof kale imanaayo taa lafteeduna ishkaal bay leedaho dee miduu og yahay maaha inuu qof imanayo ka soo gaadhayo waxaaba dhici karta intaa in salaada laga baxo fadiiladii jamaca salaaduma wuxuu u seegayaa ruux kaloo la safma oo saf la bineeya inuu waayey miyuu u seegayaa waxse qudradiisa ka baxan miyay salaaddiisu u fasahaadaysaa oo laa salaata limunfaridin khalfa safi taqsiir hadduu la yimi garanayo oo safkii hore wax ka bannaan yihiin saf kale iska bilowday keligiina yahay laakiin wax taqsiira isagaan la iman oo ka gaabinuu la yimi aynay jirin bes ruux kula saftaad weyday marka keligaa salaaddaadu asixi mayso sax noqon mayso marka waxay noqonaysaa suurada noocaas inay mustathnaa tahay aynay noqonayso cumuumka xadiiska sheegaya laa salaata limunfaridin khalfa asafi cumuumkaasi inuu yahay cumuum makhsuusa inuu yahay waxaynu soo aragnay xadiiskii tilmaamaayey anas uu sheegayey ou yidhi fa aqaamanii can yamiinihi wa aqaama almar'ata khalfana riwaayada kalena waxay sheegaysaa waalcajuuzu min waraa'ina marka iyaduba waa munfaridatun khalfa safi salaaddeediina waa ansaxday waayo gabadh kalay la safata ma haysato ragna lama safan karto axkaamtana ragga iyo dumarku iskaga mid bay ka yihiin wixii daliil aanu kala duwin oo innama annisaa'u shaqaa'iqu arijaal islaantaaba keligeed inay safataa markii gabadh la safata ay weyday siday u asaxday cumuumkana looga reebay ayaa ninkuna cid la safata markuu waayo wax tafriidana aanu la imanin oo safkii hore meeluu ka galo ka cidhiidsado aanu haysan ay noqonaysaa keligii inay ugu asaxayso inuu safto oo saf noqdo keligii marka waxna soo jiidan maayo ruux maqanoo weli aan imanna sugi maaye keligii buu safka ku xidhanayaa waayo intaasuu kari karayey laa yukallifu allahu nafsan ila wuscaha wallahu aclam wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala bittu cinda khaalatii maymuuna cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu idhi bittu waxaan ku baryo u hoyday cinda khaalatii habaryartay agteeda maymuunata maymuuna ahaatay waa maymuuna binti alxaaris waa ummi almu'miniin cabdulaahi ibnu cabbaasna waa habaryartii ruma oo hooyadii la walaal ah fa qaama anabiyu sala allahu alayh wasalama yusallii min alleyl nebigu waa kacay sala allahu alayh wasalam yusallii xaaluu tukanayo min alleyli qayb habeenkii ka mida uu tukanayo fa qumtu can yasaarihi waxaan anna istaagay buu yidhi xaggiisa bidix ayaan istaagay oaan salaaddii kaga xidhay fa akhada bira'sii nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu qabtay madaxayga ayuu qabtay isagoo salaaddii ku jiraa fa aqaamanii wuxuu i joojiyey can yamiinihi xaggiisa midig ayuu i joojiyo midigta ayuu ii soo wareeji xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in cabdulaahi bnu cabbaas nebiga sala allahu alayh wasallam gurigiisaas inuu u hoyday habeenkaas waxaanu uga jeeday nebiga sala allahu alayh wasallam si uu cibaadadiisa u taalacdo uuna ula tukado ayuu uga jeeday waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a camal yar ama ficil yar in salaadda gudaheeda lagu sameeyaa sida ruux bidixdaada istaagay oo doonaya inuu kaaga xidho inaad soo wareejiso midigta u soo wareejiso salaaddii inaanu kaa burayn waxna kaa yeelin waxaa kaloo laga qaadanaya ruuxii ma'muumka ahaa ee imaamka ku xidhay hadduu bidixda kaga xidho imaamka oo u soo wareego dabeedna xagga midig u soo wareego isagoo salaaddii ku jira in isagana salaaddu aynay ka buraynin dhibina aynay ku sugnayn intaas waxaa kaloo laga qaadanaya ruux keligii markuu ku xidhanaayo ruux keliya masalanoo kale nin haddii uu ku xidho inan ama nin ku xidho meeshuu iska taagayaa inay tahay midigtiisa midigtiisa uu istaagayaana waxay culammadu yidhaahdeen sida saxiixa waxa weeye waa inuu la sinmo fuqahada qaar baa waxay yidhahdeen wuu ka yaro dambaynayaayo farihiisa cidhibta ama canqawyadoo kaleu kaga beegayaa ama cidhibtiisoo kale ku beegayaa qadra qadamin waa inuu imaamku ka horreeyaa fuqahada qaarkood baa sidaa yidhahdaa saxse maahee waa la sinmayaa oo saf waaxiday noqonayaan ee imaamkii qadar buu kaa yaro horraynayaa adna waad ku xidhanaysaa in yar baad ka dambaynaysaa ta noocaasi sax ma aha oo sunnada nebiga sala allahu alayh wasallam waa khilaafsanta waxaa u daliila xadiiska cabdulaahi bnu cabbaas riwaayaadka aan ku sugnayn saxiixa ee ka baxsan ee imaam axmed iyo xaakim iyo diya almaqdasiyo soo wariyeen ayaa caddaynaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam cabdulahi bnu cabbaas wuxuu taagay midigtiisa oo la siman ayuu taagay dabeedna dib buu u yara noqday cabdulaahi bnu cabbaas baa in yar dib u noqday siuu nebigu in yar uga horreeyo markuu salaaddii ka baxay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam maa sha'nii ajcaluka xidaa'ii fatakhnusu xaalkaygu muxuu yahay halka ila gudboon baan kaa yeelayaa adna dib baad u dib dhacaysaayoo dib baad markaa u guranaysaayo macnaha wuxuu yahay fatakhnusu bimacnaa ay fatata'aharu lafdi kale waxaa ku soo arooray maa laka ajcaluka xidaa'ii fatakhnusu maxaa kuu sugnaaday ayu shayin sabata lak xaalaan kaa yeelayo mid ila gudboon adna aad dib uga noqonayso gudboonaantii aad la gudboonaanayso xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed iyo xaakim iyo diya almaqdasi sheekh albaani wuxuu odhanaya xaakimu wuxuu yidhi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabina waa ku waafaqay wa huwa kama qaala imaamu albukhaari taraajimtiisa waxaa ka mid a waxaa la yidhahdaa fiqhu albukhaari fii taraajimih wa iyaaka wa damma aljiim ka digtoonow jiimka inaad goddo taraajuma aad tidhaahdo oo fiqhu albukhaari fii taraajumihi ha odhan waa khalad macnihiina waa isbeddelaya macno kalu noqonaya taraajum waxay noqonaysaa masder taraajumtu marka isshiid bay noqonaysaa iyo isdhagxin ee abwaabtii la baabaysanayay noqon mayso ee fii taraajimihi waa jamcu tarjama taraajimta bukhaari waxaa ka mida baabun yaquumu can yamiini aliimaami bixidaa'ihi sawaa'an ida kaana snayni shakhsigu waa istaagayaa midigta imaamka oo meel la gudboon buu weliba istaagayaa waa la sinmayaa saf waaxiday wada noqonayaan oo aan kala horraynin waa hadday laba keliya yihiin masaa'isha xadiiska lagala baxayo waxaa ka mid a ilmaha sabiga ahi kii qaangaadhka ahaa inuu la safanaayo laakiin waxaa loo jeedaa waa hadduu salaaddii garanayo mumayiz yahoo tukanayo ee mid aan tukanayn oo iska ciyaarayaa salaadna garanaynin waa la safanayaa ma aha kaasi waa qatcun lisafi waxaa kaloo laga qaadanayaa salaatuleylku inay mashruuc tahay jamac in lagu tukadana inay bannaan tahay waxaa laga qaadanaya cabdulaahi bnu cabbaas siduu ugu dadaalayay cibaadada ayaa laga qaadanaya baabu alimaamah can abii hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaal abu hurayra wuxuu sheegay in nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam miyaanu ka baqayn kii yarfacu ra'sahu madaxiisa sare u qaadayay qabla alimaami imaamka ka hor sare u qaadayay miyaanu ka baqayn an yuxawil allaahu ra'sahu ra'sa ximaar inuu ilaahay u beddelo madixiisa madax dameer inuu u beddelo miyaanu ka baqayn aw yajcal allaahu suuratahu suurata ximaar ama inuu ilaahay ka yeelo miyaanu ka baqayn suuraddiisa ama muuqaalkiisa suurad dameer ama muuqaal dameeroo kale inuu ka yeelo miyaanu ka baqayn marka macnuhu wuxuu u dhacaya ha ka baqo waa gooddi iyo waciid weeye waxaa laga qaadanayaa ruuxu imaam hadduu salaadda ku xidho inuu imaamka uu mutaabaca ku sameeyo ee aanu kala hormarin inuu ka horreeyo maaha innamaa jucila alimaamu liyu'tamma bihi xadiiska soo socdaba waxaa inoogu iman doonaa imaamka waxaa imaam looga yeelay si loogu daydo dee haddii laga hormarana dayashadii ma xasilin yaa ku dayashadii waxay xasilaysaa marka aan laga hormarinee la dabagalo ma'muumkuna imaamka la jirkiisa waxaa ka suuragal ah afar xaaladood baa ka suuragal ah caqli ahaan afartaa xaaladood waxay tahay waa sabqun iyo ta'akhurun iyo mutaabacatun iyo muqaaranatun wa musaawaatun waa afartaa siyood sabqigu waa inuu ka hormaro oo iyadoo imaamku rukuucdii aanu ka toosin uu ka tooso oo iyadoo sujuuddii aanu ka toosin uu isagu ka tooso ma'muumkii oo iyadoo weli aanu sujuudin uu ka hor sujuudo kaasi waa nooc nooc labaad waa ta'ahuroo waa sidaa lidkeedo waa inuu ka dib dhaco oo imaamkii ka dambeeyo oo imaamkii ka goosto oo laba rukni ama saddex rukni uu kala hormaro rukni ama laba rukni ama saddex rukni aanu ruknigii ku xigay mar walba ku gaadhayn taana waxaa la yidhahdaa ta'ahur baa la yidhahdaa suura saddexaad waxaa la yidhaahdaa muqaaranatun wa musaawaatun wa muwaafaqa waa in imaamkii lala baratamo ficilkii hal mar lala sameeyo mar baad la sujuudaysaa mar baad la toosaysaa kamana hormaraysid kamana dambaynaysid taasina waa khalad taa afraad waa mutaabaca oo mutaabacadu waxay noqonaysaa inuu ka dambeeyo oo rukni walba markuu sameeyo imaamku uu ka daba sameeyo rukni walbana uu ku gaadhayo mutaabaca la yidhahdaa sida saxani markaa waa mutaabacada weeye innamaa jucila alimaamu liyu'tamma bihi in imaamkii salaaddii laga hormaraa ma bannaana waa xaraam waayo waciid baa ku soo arooray amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla aliimaami an yuxawila allaahu ra'sahu ra'sa ximaar aw yajcala allaahu suuratahu suurata ximaar yarfacu ra'sahu waxaa looga jeedaa ay fi rukuuci wasujuud madaxa goortuu sare uga qaadayaa waa markuu sujuudsan yahay ama markuu rukuucsan yahay horumarka markaa sujuudda iyo rukuucda kicista laga kicaayo laga toosayo in lagala hormaro xadiidkan baa nasan u diidaaya arkaanta kale in lagala hormarana waxay noqonaysaa mid looga qiyaas qaadanayo oo sidaan tani u bannaanayn baa kuwa kalena aynay u bannaanayn lagala hormaraa ta kale mutaabacadii ma xasilinaya iitimaamkii ila iitimaamku waa ku dayashe haddaad kala hormartayna rukni kastoo aad kala hormarto ma a'tamamta bihi kumaad dayan oo isagii maad dabagelin weliba xadiis kalaa caddaynaaya shaynaba inaan lagala hormari karin falaa tasbiquunii bialrukuuci walaa bialsujuudi walaa bilqiyaami walaa bilinsiraaf xadiis saabitoo sugan buu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam haygala hormarina rukuucda iyo sujuudda iyo istaagga iyo bixista salaadda laga baxayo midnaba haygala hormarina marka imaamkii in salaadda lagala hormaraa ma bannaana oo rukni aanu weli samaynin sida rukuuc ama sujuud ama qiyaam in lagu kaco camdan mid bannaan ma ahay wa xaaraan sahwan hadday u dhacdo ka warran sahwan hadday u dhacdo waxay noqonaysaa inuu ku noqdo oo imaamku siduu ku sugan yahay ku sugnaado dabeedna markuu sameeyo ka daba sameeyo ee ma samaynaayo inuu halkiisa iska joogo oo u yidhaahdo halkaasaan ku sugan yahay igu soo gaadhay waa inuu noqdaa oo xaalka imaamku ku sugan yahay kula sugnaadaa dabeedna shayga markuu sameeyo ka daba sameeya arrinkaa waxay culammada qaar ka reebeen istaagga laga kacayo atixiyaadka dhexe ama fadhiga dhexe laga kacayo oo waxay yidhaahdeen hadduu taa kala hormaro oo isagoo ragcaddii saddexaad aan imaamku u kicin uu u kaco amaba uu sahwiyo isagu markaa toore ku dhaafo socod ku dhaafo isagu uu dhaafo markiiba fadhiga oo wuxuu arkay isagoo taaganiyo imaamkii oo fadhiya oo atixiyaadkii dhexe u fadhiya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen markaa wuxuu ku sugnaanayaa taagnidaasuu ku sugayaa ilaa inta imaamku ugu imanayo saasuu u lignaanaya waayo rukni buu isagu gudagalay fadhigan dhexena rukni ma aha maadaama aanu rukni ahayn isagoo ruknigii markaa ku dhex jiro oo saani isu taago ragcaddii saddexaad isu taagay imaamkiina markaa uu fadhiyo ataxiyaadkii dhexe oo aan isagu rukni ahayn ay culammadu isugu hayaan waa sunne mu'akkada iyo waa waajib aan rukni ahayn labadaa madaahibtu ku kala duwan yihiinoo isugu hayaan shaaficiyadii se qabto inay sunno tahay mu'akkada ah inuu u noqdaa taa ma bannaana yidhaahdeen taagnida ha ku sugan yidhahdeen laakiin inta kale oo dhan waa inuu mid walba laabtaa oo imaamku siduu ku sugan yahay kula sugnaadaa oo ka daba sameeya dabeed wuxuu sameeya ogaan inuu ugala hormaraa salaaddii ma burinaysaa mise burin mayso ma'muumku inuu imaamka ka hormaro culammadu waxay isku waafaqeen inay xaaraan tahay laakiin salaaddu ma ku buraysaa mise kuma burayso ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen marba hadduu ka hormaro imaamka wax salaada ma leh waa buraysaa waxaa laga soo naqliyey saxaabada qaarkood inay ku yidhaahdeen ruux imaamkii ka hormarayo ka horranaya markay arkeen cidda hadalka tiri inuu cabdullaahi ibnu mascuud ahaa baan filaya laa waxdaka sallayta walaa biimaamika qtadayt keligaana maa tukan imaamkaagina kuma addayan dee salaadaadu sina maaha salaad munfarid oo keliga aad tukanaysa ma aha midaad ma'muumta oo imaamka ku dayanaysana ma aha waxay noqonaysaa waxaan jirin ruuxaan keligiina tukanayn imaamkana la tukanayn imaamkiina aan raacayna imaamkii ka horraynaya salaaddiisu markaa waa buraysaa bay yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya salaaddu buri mayso waxay noqonaysaa tasixu maca alifmi dembi la jirkii bay ansaxaysaa laakiin culammada xanaabiladu waxay qabaan inay burayso waxayna leeyihiin lianna annahya yaqtadii alfasaad nahyigu wuxuu keensanayaa fasaad buu keensanaya waxaa laga qaadanaya mutaabacatu limaam inay waajib tahay oo salaadda in lagu raacaa in mid waajiba ay tahay baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ruuxii imaamka ka hormaray in loogu goodiyey suurad dameer in loo yeelaayo in loogu goodiyey ama e, muuqaal dameer ama madax dameer oo kale loo yeelaayo waxaa loo jeedaa xaqiiqatan baa loogu beddelayaa mise majaasan baa laga tilmaamayaayo xagga balaadada iyo fahmadaraanta iyo caqli darraantaa dameeroo kale laga yeelayaa damiinnimada sida dameerka mid u damiin ah miyaa laga dhigaya culammada qaarkood waxay yidhahen majaas ahaan baa looga jeedaayo waxaa laga tilmaamayaa mid fahmadiisu liidato oo damiin ah oo nacasnimada iyo ghabaawada iyo damiinnimadu ay ku badantahoo dameerka la mida ah, oon waxba fahmaynin oo kale ayaa laga yeelayaa yacnii taas marka ha ka boqo in laga yeelo laakiin xaqiiqatan baa suuraddiisa la doorinayaa dameer looga dhigayaa ma aha bay culammada qaar yidhaahdeen waayo ficilkan iyadou aad u dhaco lama arag bay yidhaahdeen cid markaa madaxiisii dameer laga dhigay taa culamada qaarkood waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen lama odhan ilaaba ilaa waa dhacaysaa in loogu goodiyeyna sheegi mayso mar walba inay dhacayso waxaa laga tilmaamaya mucarad inuu u yaho u bandhigan yahay cuquubada ah weliba waxay ku dareen qolyaha hore inay yidhaahdaan ummaddan maskhi ku dhici maayo laakiin taa waa la radiyo waxaa la yidhi ummadda in maskhi ku dhacayo addila loo hayaa ummaddan maskhiga waa laga dhowray bay yidhahdeen qolada hore waxaa laga jawaabay qayb ummadda ka mida in maskhi ku dhacayo suuraddooda la doorinayo axaadiis baa ku soo aroortay yakuunu fii ummatii qadfun wa maskhun wa khasfun ummaddayda waxaa ku dhici doona dhagxan markaa lagu soo gano oo samada laga soo daadiyo wa qadfida wa maskhun iyo doorin suuraddooda la dooriyo oo wax kale laga dhigo muuqaal kale loo yeelo wa khasfun iyo goyn dhulka lala gooyo xadiiskaana sheikh albaani waa saxiixiyaa shawaahid kalena xadiisku waa leeyihi silsilatu axaadiisin saxiix ayuu ku quweeyey xadiiskaas mujalladka shanaadna waa xadiiska uu ku bilaabay laakiin shayga ummaddan laga koriyey waa maxay ee laga ilaaliyey ama laga badbaadiyey cuquubo lagu wada halaagayo ama lagu wada doorinayo dhammaantood inay ku dhacdo taasaa laga badbaadiyey laakiin bacdi ka mida in cuquuba inay ku dhacdo mid laga badbaadiyey maaha bale culammada qaarkood waxay yidhahdeen dadka qaar waa ku dhacdayoo way dhacday dadka qaarkood in suuraddooda si sidaa loo dooniyey oo shuraaxda qaar waxay soo naqlinayaan sheikh muxadisiintii ka mida ayaa wuxuu idhi sheikh caan ahaayoo dimashik joogay ayaan u qasday inaan xadiiska ka soo qaato sheikhii baan u tegey muddaan laasimay sheikhii aan axaadiista ka warinayy sheikha wejigiisiiyo waa qarsoon yahayoo ima muuqdo hadalkiisun baan maqlayaa shakhsigiisa guudna waa arkaya laasimitaankii aan laasimayay markay fara badatay ayuu maalin maalmaha ka mida wejigiisa istusay buu buuhi saa wejigiisu waa weji dameer markaasuu yaa bunay inaan kaygi yaraayow iska ilaali imaamka inaad ka hor toosto iska ilaali markuu imaamku sujuudsan yahay ama rukuucsan yahay in adigu ka horraan toosto iska ilaali waagii hore markaa xadiiskaa maqlay waxaan baciidsadoo ila fogaatay oo inay shay baciida tahay ku tiriyey in wejigiisa laga dhigo weji dameer markaasaan imaamkii ka hortoosay toosay buuhi aa markuu yaraa ee dhallinyarada ahaa waa adiga arka bul wejigayga sidaa laga dhigay marka iska ilaali wejigaaga yaan la doorinoo saasoo kale laga dhigine imaamka ha ka horraad toosin kutubaha qaarkood iyo shuruuxaadka qaarkood baa soo naqlinaya mulla cali alqaari wuxuu ku soo naqlinaya kitaabkiisa mirqaatu ulmafaatiix wuxuu yidhi tawacud lmusaabiqi bilmashi ila suurati alximaari lima baynahu wa bayna alximaari min almunaasabati waashabahi fi albalaadati walghaba lianna almusaabiqa ida kaana yaclamu annahu lan yansarifa min asalaati qabla imaamihi nusaha qaar halkaa waxaa ku dhacday annahu yansarifu lan baa dhacday waa lan yansarifa min asalaati qabla imaamihi falaysa hunaaka natiijatun fi lmusaabaqa fadalla cala ghabaa'ihi wa dacfi caqlih gooddiga kan markaa imaamka ka hormaraya loogu goodinayo suuraddiisa in dameer loo beddelo waa munaasabada iyo ekaanshaha ka dhexeeya dameerkiiyo isaga oo xagga damiinnimada iyo waxgarasho la'aanta ayay kaga dhaxaysaa oo ay iska shabbahaan waayo kan markaa dheeraynaya isla imaamka ka hormar marba hadduu garanayo imaamka inaanu salaaddiisa ka horraanbaxaynin oo imaamkoo salaaddii ku sii jira kollayba aanu ka horraanbaxayn hadduu garanayaba marba hadduu sidaa garanayo faa'iide ku jirtaa ma jirto inuu ka hormaraa waxaad la sii dheeraynaysaa wax weyle isagumaba daba joogtaa ilaahu islaamanaqso salaamad naqsan maysi marka imaamka in laga hormaro jacaylka la jeclaysanayaa waa nooc xanuun ah laakiin dawadiisu waxay tahay inuu ruuxu xasuusto oo ogaado inaanu imaamka ka hor salaamadnaqsanayn mar haddaanu imaamka ka hor salaamadnaqsanaynna waxba waa inaanu ka hormarin calaa kulli xaal in majaaz lagu xambaaro waxaa ka fiican in xaqiiqdiisa loo daayo ciqaabta in lagu goodiyeyna mar walba inay dhacayso sheegi mayso laakiin goodiga ciqaabka wuxuu ku soo arooray yacni rukuucdiiyo sujuudda in laga horraantooso culamada qaarna waxay yidhahdeen sujuudda in laga horraantoosa ayaa waciidku nasan ugu soo arooray ta kalena waa leeleyshinaya laakiin mid walba calaa kulli xaal rafcigu waa ku jirtaa hadday rukuucda tahay laga toosayo iyo haddii sujuudda laga toosaya tahay arkaanta kalena waa looga qiyaas qaadanaya ayuu shiikhu odhanaya weliba waxaa ku tusinaya oo qiyaaska ka dheeraada xadiiska uu soo wariyey bazaar min xadiisi abi hurayra marfuucan aladii yakhfidu wayarfacu qabla alimaami inamaa naasiyatuhu biyadi shaytaan kii hoos u dhigaya sarena u qaadaya hoos u dhigaya ama sare u qaadaya madaxiisa imaamka ka hor fooddiisu waxay ku sugnaatay gacanta shaytaanka kaannahu shaytaanku marna sidaa ku leeyiho hoos ugu celinayo madaxiis marna uu sare u qaadayo sare u dhufanayo shaydaan baa ku shaqaysanaya ya xadiiska waxaa soo wariyey tabaraani fi lawsad waxaa kaloo soo wariyey cuqayli ha yeeshee xadiisku waa daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira mulayx ibnu cabdilaahi asacdi oo jahaala ayaa ku jirta waxaa kaloo lagu cilleeyey mowquufnimo markaa sidaas aawadeed saxiix maaha xadiiskaasi waa daciif afartii suuraynu sheegno sabqiga iyo ta'ahurka iyo muqaaranada ama musaawaadka iyo mutaabacada saxdu waa mutaabacada qura ka hormarkoo dhani waa muxaram jumhuurkuna waxay leeyihiin hadduu takbiiratulixraamka kala hor maro waa buraysaa waa leeyihiinoo taa waa waafaqayaan isagoo imaamka inuu ku xidho doonaayo munfaridnimo aan u xidhannin haddana kala hormaray taas culammadu waxay leeyihiin ahlucilmigu salaaddaasi waxay noqonaysaa baatilah waa inuu sugaa inta imaamku saani salaadda u gelayo allahu akbar ra'da ilaa intuu gaadhayo waa inaan adigu bilaabin allahu markuu yidhaahdo isagoo weli ra'dii aan gaadhin akbar adigu ha bilaabin allahu akbar ee markuu imaamku ra'da gaadhoo ra'da ku dhawaaqo markaa dabadeed bilow allahu akbar inaad tidhahdo salaadda gasho masalada ku saabsan ta'ahurka laga dibdhacaayo culammadu waxay yidhaahdeen ta'ahurku wuxuu shabbahayaa taqadumka laga hormaraayo atta'ahuru ka taqadumi bay yidhaahdeen in imaamkii laga dib dibdhacaa waxay la mid tahay oo arkaan lagaga dibdhacaa ama rukni lagaga dib dibdhacaa waxay ka dhigan tahay in rukni ama arkaan lagala hormaray saas aawadeed waxay u qaybiyaan culammadu ta'ahurka ta'ahurun bicudrin iyo ta'ahurun bighayri cudrin ta'ahur cudurdaar ku dhacay iyo ta'ahur cudurdaar la'aan ku dhacay ta'ahurka cudurdaarka ku dhacay ilaaba ilaa waa lala imanayaa salaaddiina waxba noqon mayso oo cudurdaarkii maxaa ka mid a ruuxii baaba is-ilaawayoo codkii buu maqli waaye ama masjidka ayaa weyn oo qaybo badan ka kooban oo kahrabaagii baa go'ay layrhkii ayaa go'ay imaamkii inuu marka arkaantan sii waday kamaba warqababa siduu u taagnaayoo qiraa'adii u akhrinaayey unbaa codkii go'ay imaamkii markii buu rukuucay ictidaalay sujuuday fadhiistay haddana sujuuday haddana ka soo toosay layrhkii wuxuu soo noqday uun isagoo imaamkii uu yimi ruknigii uu jooga yimi waa cajiib qiraa'adii faatixadii uu dib u bilaabay buu ka war helay wuxuu gartay ile faatixadii hore u akhriyee wuxuu akhrinayay markii hore suuraddii kale inay ragcad dhammi dhaaftay ayuu arkay oo ruknigu joogay ruknigiisii imaamku ugu yimi cudri baana arrinkaasi ku dhacay waxba kama daba tegayo imaamkii halkaasuu kala qabsanayaa markuu halkaa kala qabsado imaamku markuu salamad salamadnaqsado ayuu ragcaddii ka maqnayd la imanayaa salaadda ay tukanayeen hadday jumco ahayd isagu wuxuu xisaabsanayaa ragcad weliba qariib weeyo ragcadaasi waa mulafaqatun min ragcatayni waxaa laysaga keenay laba ragcadood oo kala duwan bay ka kala tirsantay intii hore ragcaddii horey ka tirsanay inta dambana ragcadda ay ka tirsan tahay labadaa la ysugu kabo isaga mid looga dhiga ragcaddii kale waa inuu kacaa taasi waa suuree suuro labaad isagoo weli aan soo gaadhin isaga halkuu joogay ayuu ka war helay oo wuxuu maqlay isagoo ictidaalkii samica allaahu liman xamida leh isaguna qiraa'adii buu weli taagan yahay ama wuxuu maqlay isagoo sujuuddiisii sujuudaya wuu ka daba tegayaa ilaa uu gaadho salaadaasina waxba ka noqon mayso waa ta'ahurun bicudrin waa ta'ahur cudurdaar ku dhacay ta'ahurun biduuni cudrin hadday tahay culammadu waxay yidhaahdeen taasiyadu waa midaan fiicnayn wakhtiyada qaarkoodna salaaddii waa ku burayse bacdu almadaahib waxay leeyihiin hadduu waxa weeye isagoo taagan oo imaamkii rukuuco haddana ictidaalo haddana ictidaalkii ka tagoo sujuudo oo rukniga kale saddexaad uu gudagalo xaalka noocaasa salaaddiisu waa buraysaa biduuni cudrin hadduu sidaa u sameeyey oo laba rukni inuu ka horreeyo ka saddexaadna gudagalay ku buraysa maya laba ruknay ku buraysaa maya hal rukni hadduu markaa intuu ka baxo ka labaad uu galo oo waa ictidaalay welina waa taagan yahay cudurdaarla'aan hadday ku dhacdo madaahibta qaar waxay leeyiin waa buraysa bacdina waxay leeyihin ragcaddaannu tirsanaynba wuxuu ka soo qaadayaa ragcaddaasi ghayra macduuda war badan ba calaa kulli xaal halkaa ku sugan marka ta'ahurku calaa kulli xaal sida taqadumka loo diidayaa ta'ahurkana loo diidayaa musaawaadka ama muqaaranada lala sin mayo oo isla mar ficilkii lala samaynayo taasi waxay yidhahdeen culammadu waa makruuha bay leeyihiin waa mid la karaahiyaystooo la diiday oo in lala yimaado ma aha waayo mutaabacadii ma xasilin waxaynu ku arki doonnaa xadiidka cabdullahi bnu yaziid alkhatmi ee inoo iman doona ayaynu insha allahu tacala ku arki doonaa wuxuu yidhi alwaciidu bitagyiiri suurati man yarfacu ra'sahu qabla alimaami ila suurati ximaarin amrun mumkinun wa huwa min almaski walakinahu lam yunqal wuquucuhu bacdi waa soo naqliyeen wuquuciisa saynu sheegnay laakiin calaa kulli xaal in markaa cidi aynay maqlin in arrinkaasi dhacay ma sheegayso dee inaynay marnaba dhacayn wa yuxtamalu an yarjica almacnaa min taxwiili suurati ila taxwiili naxiiza wadalika bian yusbixa bariidan kalximaar nusakha qaar waxay idiin qorayaan annaxiira waana khala wa bizaay wa annaxiiza ciddii ay ka qaldantay ha waxaa la aqbali karaa inuu macnuhu u noqdo suurada in laga bedelo dabeecada in la beddelo inuu u noqdo taasina waxay ku dhacaysaa inuu noqdo mid beliid oo damiin ahoo la mida dameerka laakiin calaa kulli xaal maadaama hadalku suuragal yahay xaqiiqo in lagu xambaaro majaas in lagu xambaaro xaggiis loo weecan maayo lianna alasla fi alkalaami alxaqiiqa falaa yucdalu ila almajaazi ila bidaliil walaa daliil majaas in lagu xambaaro loo weecan maayo daliil la'aantii daliil hadda keensanaya in majaaz lagu xambaaraana ma jiro can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaala inama jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga yeelo keliya liyu'tama bihi si loogu daydo oo loo raaco itimaamku wuxuu noqonayaa wuxuu sameeyo in la sameeyo falaa takhtalifuu calayhi ha khilaafina imaamka falaa takhtalifuu calayhi waxaa soo gelaysaa ha ka horaan samaynina oo ha ka dibdhicina labada mid walba waa soo gelaysa xataa mar ha la samaynina waa in laga dambeed sameeyaa fa idaa kabbara fakabbiruu markuu takbiirto allahu akbar yidhaahdo fakabbiruu takbiirta fa' baa la keenay waa liltartiibi watacqiib wa idaa rakaca farkacuu markuu rukuuco rukuuca ka daba rukuuca yacani rukuucdii waxay dhacaysaa rukuucdii imaamku markay dhacday dabadeed ee mar lama dhacayso kamana hor dhacayso kamana dambaynayso wa ida qaala samica allaahu liman xamidah markuu imaamku yidhaahdo samica allaahu liman xamida uu yidhaahdo ilaahay waa ajiibay oo waa aqbalay ciddii u mahadnaqda faquuluu waxaad tidhahdaan allaahumma rabbana laka alxamdu allaahumma ayaa allaahu ilaahayow rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow laka alxamdu adiga ayaa mahadi kuu sugnaatay waxaa kaloo loo soo wariyey walaka alxamdu oo wow lagu daro riwaayada wowga ziyaadinaysaa ziyaada ayay sheegtay iyadaana afdal ah in la yidhaahdo waayo xarafkaa ziyaadada ahi macnana waa kordhinayaa ajarkiina waa ku ziyaadaya walaka alxamdu marka la yidhaho waxay noqonaysaa ay istajib jumla la qadarayaa aqbal walaka alxamdu walxaal laka alxamdu mahadnaqu kuu sugan yahay aqbal xaal aad sidaa tahay ilaahay oo aqbal ama istajib aqbal walaka alxamdu cataf laga dhigo markaana waxay noqonaysaa catfulkhabari cala alinshaa bay noqonaysaa nuxaaduna waxay dhahan itlaaqan bay u bannaantay inkastoo balaaqada qolyaha balaaqiyiinta badankoodu ay diidaan wa idaa sajada fasjuduu markuu sujuudo fasjuduu idinkuna ka daba sujuuda waidaa sallaa markuu tukado jaalisan xaaluu fadhiyo uu tukado fasalluu tukada juluusan xaalaa fadhidaan tukada tukada ajmacuuna dhammaantiin tukada ajmacuuna marka waxay noqonaysaa tawkiid oo waawga waawu damiirkee fasalluu ku sugan jamacaasaa lagu sii akidayaa ajmaciina haddii la odhan lahaa xaal baa laga dhigi lahaa laakiin ajmacuun maadaama la yidhi xaal ma noqon karto ila mansuub ma ahe waxay noqonaysaa un tawkiid bay u tacayuntay markaa waxaa la akidayaa jamacaa waawu damiirkee fasalluu ku jira bay tawkiid u tahay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim can caaishata radia allaahu canha qaalat sallaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam fii beytih nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku tukaday gurigiisa gudihiisa wa huwa shaakin isagoo cabanaya shaakin waxaa looga jeeda xanuunsanaya yani shaaki bimacnaa mariid min ashikaaya fasallaa jaalisan fasallaa waa tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam jaalisan xaaluu fadhiyuu tukaday wa sallaa waraa'ahu qawmun qiyaaman waxaa tukaday isaga dabadiisa ku tukaday qawmun rag baa ku tukaday qiyaaman xaalay taagan yihiin ay qaa'imiin fa ashaara ilayhim wuxuu u tilmaamay an ijlisuu fadhiista gacantuu ugu tilmaamay inay fadhiistaan falamma insarafa markuu salaaddii ka gaddoomu ka baxay qaala wuxuu yidhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay oo qura si loogu daydo ayaa imaam looga dhigay liyu'tama bihi bimacnaa liyuqtadaa bihi oo ficilkuu sameeyaba lala sameeyo fa idaa rakaca markuu rukuuco farkacuu rukuuca ka daba rukuuca wa idaa rafaca markuu madaxa sare u qaado farfacuu madaxa sare u qaada oo ficilkaana markuu sameeyo idinkuna sameeya wa ida qaala samica allaahu liman xamidah markuu yidhahdo samica allahu liman xamida faquluu waxaad tidhahdaa rabbana laka alxamdu rabbana ayaa rabbanaa rabbigayow min baabi xadfi xarfi nida laka alxamdu adigoo quruu kuu sugnaaday xamdi oo dhammi laa ligayrik taqdiimu maa xaquhu ta'khiir yufiidu alxasra wa sallaa jaalisan markuu tukado imaamku jaalisan xaaluu fadhiyo tukado fasalluu waxaa tukataan juluusan xaala fadhidaan ajmacuun idilkiin waxaa tukataan idinkoo fadhiya tukada xadiidkanna waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim labada xadiisba waxay sheegayaan imaamka in imaam looga yeelay si loo mutaabiceeyo loo raaco oo ficil kastuu sameeyo looga daba sameeyo lagama hor samaynaayo marna lala samayn maayo lagamana dambaynaayo ee waxaa la samaynayaa in mar lala samaynayo waxaan kaloo baraarujinayaa ciddii markaa dad tujisa hadduu isagu carab fudud yahay waxaa dhici karta dadka qaarkood inay carab culus yihiin sunnaduna waxay tahay marka la akhrinaayo qur'aanka oo faatixadu ay ka mid tahay aayad walba in laysku taagaa sunna ah oo nebigu sala allahu alayh wasallam ma dudubin jirin ee aayad walba gaarkeedu isugu taagi jiray dhallinyarada qaarkood waxa dhacda intay nalam nalam nalam ka siiyaan inay markiiba dadkii oo qaarkood aynay suuraddii kala barinba inay rukuucaan haddana deg deg u toosaan tan noocaasi waa qalad salaaddii waa inay noqotaa salaad deggan dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku mashquulaan degdeg inay dedejiyaan si waxa weeye ay uga gaadhaan oo imaamku aan uga horraan horraantoosin waqtadi biadcafihim ka ugu liita ku dayo bimacnaa sida uu kaasi awoodi karo markaa u samee markaa salaaddii in la fudaydiyo iyo iyo in dadkii ku soo gaari waayaan dee mutalaazimaan ma aha fudaydinta loo jeedee nebigu amrayey sala allahu alayh wasalam inay dadku soo gaari waayaan maaha waa in salaaddii la dejiyaa salaaddii salaad deggan laga dhigaa oo yacni waxa weeye hadday tahay qiraa'adii iyo hadday tahay tasbiixdii iyo mid walba marka waxa weeye dadka khushuucdii si ay ugu dadaalaan wadaad baa beri mid ku daba tukadayo markaasaa wuxuu idhi waad nagu dheeraysa sagaal goor baan idhi buu ihi marka waxa weeye tasbiixda akhriyi buui wadaadkii baa wuxuu idhi dee sagaal gooroo subsubsub ah baad akhriday buuhi yaa subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdihi subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdihi oo si caadiya ah aad u tidhi maahee sub subsubsub subtaasaad guraysay buuhi marka waxa weeye calaa kulli xaal dadka si aan salaadda uga fasahaadin waa in marka salaad deggan la tukadaa oo dadka ay soo gaadhayaan oo aan laguna dheeraynayn dee waxa weeye lana lalayn mid layska cararayaan aan ahayn innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih marka imaamkii ha khilaafina falaa takhtalifuu calayhi ta'ahurkiiyo musaabaqadii mid walba waa diidaysa musaawaadka in la diidaayo waxaa laga qaadanayaa fa'da oo tartiib iyo tacqiib faa'iidaynaysa fa'da waxaa laga qaataa oo macnahana ay faa'iidaysaa shaygaa markii tartiib bay faa'iidaynaysaa oo kaa la horraan sheegee fa'da ka horreeya iyo kan ka dambeeya waa muratab way kala dembeeyeen waana tacqiiboo waa iscirbiyeen rukuucda hore markay dhacdaa kii dambena ka daba dhacday sujuuddu markay dhacdaa sujuudda kalena ka daba dhacday odhaahdani markay dhacday samica allahu liman xamida ayaa faquuluu odhahdan dambana ka daba dhacday allaahuma rabbanaa laka alxamdu sujuuddu markay dhacdaa sujuudda kalena ka daba dhacday takbiirta marka lala yimi takbiirtii oo dhammaystiran maaha takbiirtii bacdi ka mida ah lala yimi maaha haddii allaahu akbar markuu imaamku leeyahay ak markuu marayo intaanu bar gaadhin aad allaahu bilowdo dee kumaad camal falin fa kabbara fakabbiruu yaa waayo fa'idaa kabara waxay sheegaysaa takbiir dhammaystiran markuu la yimaado takbiir dhammaystirana lama imanoo ra'dii ma gaadhin isagaan ra'dii gaadhin waa adigaan iska bilaabay meelaad ku ordaysa mooye isagaan weli imaamkii aanu gaadhin ra'dii allaahu akbar waa adigaan allaahu bilaabay maa ratabta walaa caqabta fa'adu tartiib iyo tacqiib inay faa'iidaynaysa markay culammadu sheegayaan qaarkood waxay ka cabbireen laba beyt wuxuu yidhi idaa maata bnuha sarakat calayhi wamaada tastafiidu min asuraakhi satatbacuhu kafaa'i alcaطfi laysat tumahalu aw kasumma cala ataraakhi wuxuu yidhi haddii inankeedu uu dhinto hooyuu sheegayaaye waa qaylinaysaa waa ooyeysaa wamaada tastafiidu min asuraakhi oo oohintiiyo qaylada maxay ka kororsanaysaa faa'iidaday ka helaysaa ma waa maxay ugu soo noolanaya talow maya ma soo noolaanayo iyadunbaa sabir darradeeda sheegaysaa shaydaanku siduu ka rabayna doonaysaa hadhowna sabir taagwaa bay la imanaysaa iyadoo ajarkii seegtay dembi kasbatay shaydaan raacday nafteedii dhibtay ayay markaa haddana hadhow ay odhanaysaa waa sabra wuxuu yidhi satatbacuhu ka faa'il laysa tumahalu aw kasumma cala ataraahi waxay way dabageli doontaa waa raaci doontaayoo sidaa ilmahaasi u dhintay ay hadda u ooyaysae u barooranaysaa bay iyaduna ka daba tegaysaa oo waa daba joogtaa waxay la mid tahay ama cadfi oo kale oo markuu dhintay dabadibay dhimanaysaa oo wakhti badanba ka dambayn mayso aw ka summa cala taraaxi ama summoo kalay ka dhigan tahayoo yacnii waxay noqonaysaa mid markaa zaman ka yaro dambaynaysa laakiin waa ka daba tegaysa marka wuxuu ku faa'iidaynayaa summana in taraakhi loo isticmaalo oo summa ay tahay litaraakhi fa'duna ay tahay tartiib iyo tacqiib mid faa'iidaynaysa falaa takhtalifu calayhi culammada qaarkood waxay u deliishadeen imaamka iyo ma'muumka niyada inayna isku khilaafin laakiin taasi calaa kulli xaal itlaaqeeda ma aha waayo axaadiis iyo adilo waxaa ku soo aroortay salaad farala iyo salaad sunnaa ah in la ysku xidhan karo oo imaamku sunna tukanayo ma'muumkuna faral tukanayo ama cagsiga ay taho imaamku faral tukanayo ma'muumkuna sunna tukanayo marka falaa takhtalifu calayhi haddii niyada lagu xambaaroo la yidhaahdo isku niyo waa inaa ahaataan oo laba salaadoodoo kala duwan aydaan niyeynaynin dee adilladaa kalaa ka hor imanaysa marka waxaa laga tilmaamaya afcaasha inaan la khilaafin ayaa laga tilmaamaya oo afcaal asalaa inlaan lagu khilaafin ayaa looga jeedaa sida saxiixa ah labadan xadiis waxay kaloo sheegayaan mas'ale ku saabsan imaamku hadduu macduur yahay oo taagni aanu ku tukan karaynin oo ama xanuunsanayo ama curyaan yahay iyo wixii la mida waanu istaagi karay dad yagu cudurdaarkaa ka madhanna ay ku xidhaan oo uu tujinayo xadiisku wuxuu sheegayaa iyaguna inay fadhiistaan si ay imaamka u waafaqaan oo aynay imaamkii isdul taagin laakiin culammadu taa waxay isugu khilaafeen ma mansuukh baa xukunkaasi mise ma aha imaamu shaafici wuxuu qabaa xukunka waa la nasakhay culammada qaarkoodna waxay leeyihin maya lama nasakhine xukunku waa muxkam oo waa baaqi jumhuurku waxay qabaan inuu xukunkaasi mansuukh yahay laakiin taaifa culammada ka mida ah waxay leeyihin mansuukh ma aha xukunku waa baaqi qolyihii haddaba sidaa yidhi waxaa jira xadiis kaloo soo arooray oo nebigu sala allahu alayh wasalam markii uu xanuunsanayey iyadoo abubakar dadka tujinayo inuu nebigu uu yimid safkii soo galay abubakar dhinaciisana yimi salaadda imaamadeedii waxaa la wareegay nebiga sala allahu alayh wasalam waxaanu fadhiistay abubakar geestiisa bidix ayuu fadhiistay abubakarna isaguu ku dayanayey saxaabadiina waa taagnaayeenoo taagni bay ku tukanayeen abubakar iyo saxaabada kaleba taagni bay ku tukanayeen nebigu inuu imaam ahaa baanu xadiiskaasi ku tusinayaayo waayo hadduu ma'muum ahaa dee abubakar midigtiisa ayuu fadhiisan lahaayee bidixdiisa ma fadhiisteen xadiiskuna wuxuu sheegaya inuu bidixdiisa fadhiistay abubakarna salaadda nebiga ku dayanayay culamada qaarkood waxayan labada xadiis waa la kulminayaayo waxaa lagu kulminayaa salaadda haddii taagni lagu bilaabay oo cudurdaarku dhexda ku yimi dadka ma'muumiintii taagnidii bay istimraarayaan oo kusii sugnaanayaan laakiin marka horeba haddii cudurdaarka min awal imaamku fadhiistay marka waa inay la fadhiistaan labada xadiis labadaa xaaladoodoo kala duwan bay ku kala xambaareen bacdi kale culammada ka midi waxay dhahen waxaa lagu jamcinayaa midna istixbaab midna jawaas jumhuurkuna waxay yidhaahdeen maye dadkan ma'muumiintii maadaamaynay cudurdaar lahayn badanka culammadu waxay leeyihiin iyagu waa taagnaanayaan dhibina kuma sugna xadiiskaasaana ka dembeeyey xadiiskan can cabdulaahi bni yaziida alkhatmiyi alansaariyi radia allaahu canhu qaala xaddaanii albaraa'u wa huwa hayru kaduub cabdulaahi bnu yaziid alkhatmi waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim alansaariyi oo ansaar loo nisbeeyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi xaddaanii albaraa'u waxaa ii warramay saxaabigii la odhan jiray baraa' ayaa ii warramay culammadu waa isku khilaafsan yihiin cabdullaahi ibnu yaziid ma saxaabi buu ahaa mise saxaabi ma ahayn baraa' ibnu caazib ayuu ka warinaya xadiiska wa huwa ghayru kaduub isagoo mid been sheega aan ahayn ayuu ii warramay walxaal huwa ghayru kaduub uma jeedo ma been badnayn laakiin wax waa yaqaanay laga tilmaami maayo laakiin hadda waxaa laga tilmaamayaa waa hayru kaadib baa macnuhu u dhacaya bacdi culammada ka midina waxay yidhaahdeen wa huwa hayru kaduub wuxuu u dhacaya cabdullahi ibnu yaziid oo cidda hadalka odhanaysaa wuxuu noqonayaa abu isxaaq oo ka warinaya cabdullaahi ibnu yaziid marka cabdullahi ibnu yaziid baa hayru kaduub ah buu u jeedaa buuhi qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa odhanaya bara rasuulku wuxuu ahaan jiray sala allahu alayh wasalam ida qaala samica allahu liman xamidah marka uu yidhaahdo samica allahu liman xamidah ilaahay waa maqlo waa ajiibay samca ijaabatin wa qabuul maqal ajiibitaan iyo aqbalaad wuxuu ajiibo aqbalay liman xamidahu kii u mahadnaqa lam yaxni axadun mina dahrahu ma iilin jirin oo ma soo qalloocin jirin xanaa yaxnii waa iiladka la iiliyo ama la soo qalloociyo lam yaxni ma soo qalloocin jirin axadun minna mid annaga naga midii dahrahu dhabarkiisa ma soo qalloocin jirin xataa yaqaca anabiyu sala allahu aleyh wasalam saajida ilaa uu nebigu sala allahu aleyh wasalam dhulka ku dhaco xaaluu yahay mid sujuudaya uu yahay ilaa wejigiisu dhulka taabto mid annaga naga midi ma soo nuuxsan jirin ee taagnidii buu ku baaqi noqon jirin hadda u fiirso xadiiska maantana dadka qaarkood markay maqlaan allaahu akbar ayaa laga yaabaa imaamkaba inay uga horreeyaan sujuudda ama mar la sujuudaan wejiga ilaa uu dhulka dhigo ay ku hubsadaan inuu dhulka dhigay may soo qalloocin jirin dhabarkooda oo may soo nuuxsan jireen taagnidii bay ku baaqi noqon jireen markaa dabadeed bay bilaabi jireen inay soo foorarsadaan ma soo qalloociyo axadun mina mid annaga naga midee dahrahu dhabarkiisa xataa yaqaca anabiyu sala allahu alayh wasalama ilaa nebigu ku dhaco cala alardi ayaa loo jeedaa arlada marka uu ku dhaco saajidan xaalu sujuudaayo uma naqacu intaa dabadeed summa maxay faa'iidaynaysa liltaraakhi soo ma naqacu intaa dabadeed baanu dhici jiray sujuudan bacdahu ay saajidiina xaalaanu sujuudayno bacdahu isaga dabadiis xadiiskani wuxuu ku tusinayaa inaan ma'muumku imaamka ku xidhani imaamkii inaannu kana hormarin oo arkaanta kala hormarin marna la samaynin ee ka dambeed sameeyo oo ruknigaa horee ficligaa ah markuu la yimaado dabadeed uunbuu la imanayaa bilaabayaa ka hor bilaabi maayo waa inuu sugaa intuu ruknigaa saani u geliyo saani markuu u rukuuco ayuu rukuucayaa saani markuu u sujuudo ayuu isaguna sujuuddii bilaabayaa inuu soo foorarsado markaasuu bilaabaya laakiin iyadoo uu sii socdo walow dhulkaba ha ku sii dhowaadee sunnada way khilaafsantay inaad adigu markaa dhabarka inaad soo qalloociso soo foorarsato inaad soo bilowdo wa khilaafu sunnati almuxamadiya tanbiih almuwaafaqatu fii afcaali asalaati wa aqwaaliha lilimaami makruuha in ficillada salaadda iyo odhaahyada salaada in imaamka laga waafaqo mar lala sameeyaa waa la karaahiyaysanayaa ila takbiirat alixraam takbiiratulixraamka mooyaane takbiiratulixraamka in mar lala sameeyo fa innaha laa tancaqidu macaha alsalaa salaadduba guntami mayso haddii mar lala sameeyo waa in la hubsadaa imaamku allahu akbar oo dhammaystiran inuu yidhi oo ra'da gaadhay ka hor ha bilaabin a ha odhan markaa dabadeed bilow marka ixraamka muqaarana in lagu sameeya ma bannaana salaadiina asix mayso oo mar lala sameeyo imaamka laakiin arkaanta kale in mar lala sameeyaa waa makruuh waana khilaafu sunnati muxamadiya waxaana filayaa weliba culammada qaarkood inay ka qabaan lafteedu inayna bannaanayn inay saa ka qabaan baan filaya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam idaa ammana alimaamu faamminuu hadduu imaamku ta'miinsado aamiin yidhaahdo fa amminuu ta'miinsado idinkuna aamiin dhaha waxaa kaloo lagu fasiray ida ammana alimaamu ay idaa araada an yu'ammina alimaamu hadduu doono imaamku inuu ta'miinsado ama ta'miintii gudagalo fa amminuu idinkuna ta'miinsada laakiin namadkii tii hore marka lagu wado waxay noqonaysaa in la yidhahdo markuu aaminsado aamiin yidhaahdo idinkuna aamiin dhaha fa innahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati maxaa yeelay aamiinsadkiisu aamiin u odhanayaa ku waafaqo ta'miin almalaa'ikati malaa'igta ta'miinkooda ay aamiin odhanayaan ku waafaqo ghufira lahu maa taqaddama min dembih dembigiisii horreeyaa loo dhaafaya xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiis yacni saxiixaynka ku sugan weeye bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen waxaanuu sheegayaa aamiinta imaamku markuu yidhaahdo in laga daba yidhaahdo dadka qaarkood imaamka ma sugaan taamiinta intuu gudagelaayo iyo intuu ka faaruqayo midnaba ma sugaan waladaalliin intaanu nuunka gaadhin imaamku ayaa laga yaabaa aamiin inay bilaabaan saxduna waxay tahay inay imaamka sugaan ta'miinkiisa oo culammada qaarna waxay leeyihiin ta'miinka mar buu la odhanayaa ka'annahu ay leeyihiin idaa sharaca fi ta'miin fa amminuu laakiin wuxuu keensanayaa namadki in lagu wada socodsiiyo axaadiistu ku soo aroortay idaa kabara fakabiruu wa idaa rakaca farkacuu wa idaa sajada fasjuduu in waxa weeye ta'miinka imaamka in laga dambaynaayo aamiin markuu yidhaahdo laga daba odhanayo marka in imaamka lagala horreeyo waa khilaafu sunnah bacdu alculamaa baa waxay yidhaahdeen maalik baaba riwaaye lagaga soo wariyey imaamku inuu ta'miin yidhaahdo amiin yidhaahdaa aamiin ama amiin labada mid walba waa la odhan karaa hamsada la yara medo qadra alifin la jiido iyo in la qasriyo la gaabiyo calaa wasni qadiir amiin ama aamiin med dheer lama medaayo marka imaamku aamiin ba odhan maayo bay yidhahdeen bacd alculamaa laakiin xadiiskan baa radinayo xujo ku ah walxadiisu xujatun calayh ida ammana alimaamu faamminuu saas aawadeed saxdu waxay tahay waa inuu aamiin odhanayo ma'muumkuna inaannu ka hor odhanayn aamiin imaamka inaanu ka hor odhanayn culamada xataa waxay yidhaahdeen afcaasha oo keliya muwaafaqada la diidi maayo ee waxaa la diidayaa xataa odhaahyada waa la diidayaa saas aawadeed faatixadii isagaan akhriyin imaamkii adigu faatixadii inaad iska akhrida maaha inaad ka dambaysaa bimacnaa cala alaqalli waa inuu wax kaa horreeya haddii aad maqlayso qiraa'adiis wixii aanad markaa maqlaynin dee macduur baad iska tahay aamiintana de waa inuu kaa horreeyaa wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa malaa'igta laftoodu inay aamiin odhanayso ruuxa aamiintiisa iyo aamiinta malaa'igtu ay iswaafaqaan waa loo dembi dhaafaa dembigiisii horaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam aamiinna macnihiisu waxa weeye allaahumma istajib ilaahay ow aqbal saasay la macno tahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa salla axadukum linnaasi hadduu midkiin tujiyo dadka falyukhafif ha fudaydiyo fa inna fiihim aldaciifa wasaqiima wadalxaaja fa inna fiihim dadka waxaa ku sugan aldaciifa kii taagta darra wasaqiima iyo kii xanuunsanayay wadalxaaja iyo kii danta u saaxiibkaha yacani dadki mid walba waa leeyihiin mid baa dan leh mid baa xanuunsanaya mid taag daran marka ha loo fudaydiyo waida salla axadukum linnaasi falyutawil maa sha'a hadduu midkiin uu gaarnimadiisiyo naftiisa u tukado oo aanu cid kale tujinaynin falyutawil maa shaa'a ha dheereeyo intuu doono ha dheereeyo riwaayaadka qaarkood waxay ku kordhinayaan yacnii mid gaboobay oo da'a baa ka mid ah xadiiskani waa bukhaariiyo muslim waxaanuu sheegayaa in salaaddii la fudaydiyo marka dadka la tujinaayo laakiin culammadu waxay yidhahaan taxfiifku waa arrin nisbi ah oo xad mucayana ma leh ee marka loo eego salaad walba ta ka dheer marka loo eego waxay tahay mukhafafa ta ka gaaban marka loo eegana waxay noqonaysaa mutawala yacnii ha la fudaydiyo ma aha sida dadka qaarkood ay markaa sameeyaan in qubqub loo tukado maaha nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo salaadda fudaydinaya ila ficilka nebigaa fasiraya takhfiifku amraye haddana wuxuu ahaa salaaddiisu miday deggan tahay axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortoo saxiixaynka ku sugan salaadda duhur baa la qiimi jiray salaaddii duhur marka la qiimo ayaa midkaaye wuxuu qaban jiray buu idhi baqiic agtooda oo xabaalo masjidka ku dhowaa agagaar u dhowaa baanu tegi jirro xaajadayadaannu ku soo gudan jirray halkaasaanu ku soo isijoon jirray waa soo noqon jirray waa weysaysan jirnay ragcadda koowaad baannu duhurka ka soo gaadhi jirray bay yidhahde hadda salaaddu waa duhur weliba ma aha salaad qiraa'adu jahri tahay salaad qiraa'adu jahri tahay ma aha markaase waxay tilmaamayaan saxaabadu ragcadda koowaad ay ka soo gaadhi jireen iyagoo korka tegey oo soo istijoodo xaajadooda soo gutay oo haddana soo noqday oo haddana weysaystay bay rakcata aluulaa ragcadda koowaad bay duhurka ka soo gaadhi jireen salaaddana waa la qiimay markay tegayey maantana waxaa laga yaabaa weyse keliya dee inay diiq noqotoba sidaad markaa uga soo gaadho ragcad ma laba ragcadood marka waxa weye calaa kulli xaal takhfiifku waa arrin nisbi ah nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda waa fudaydin jiray takhfiifka uu amrayaana waa takhfiifkiisii ee takhfiifka qubqubka a ah maaha taa ma amrayo kaana ya'murunaa bitakfiif wa ya'ummunaa bisaafaat xadiiska nasaa'iga waxa ku soo arooray nebigu wuxuu ina amri jiray takhfiif aanu salaadda fudaydinno haddana maca daalik wuxuu nugu tujin jiray saafaad buu nugu tujin jiray waa boqol iyo laba iyo siddeetan aayadood waa boqol iyo laba iyo siddeetan aayadood weeye kaana ya'murunaa bialtakhfiif wa ya'ummunaa bialsaafaat can abi mascuudin alansaariyi albadriyi abi mascuud alansaari albadri waa cuqbat bnu camrin badrina waxaa loo yidhi beder buu ka qayb galay waxa jira qowl caanbaxay oo culammada qaarkood ay qabaan oo leeyihiin beder kama qayb qaybgeline ceelka beder buu degey saasaa bedri loogu itlaaqay waa caanbaxay warkaas ha yeeshee saxiix ma aha inkastuu caanbaxo culammada qaarkood ay yidhaahdeen kutubaha mustalaxana ay ku tusaaleeyaan qaarkood nisbada calaa khayri daahir ku timaaddaa haddana saxiix maahae saxiixu wuxuu yahay inuu beder ka qayb galay sida culammada muxaqiqiintii ay arjaxayaan oo imaamu albukhaari wakhayruh ay arjixeen waayo bukhaari baa saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey taabici xadiis ka warinaya fii saxiixi albukhaari inuu odhanayo wa kaana miman shahida badra abuu mascuud wuxuu ka mid ahaa raggii beder ka qayb galay fii kitaabi almaghaazi saas aawadee ikhtiyaarka culammada muxaqiqiintu waa inuu beder ka qayb galay radia allaahu canhu qaal jaa'a rajulun ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam nin baa u yimi rasuulka ilaahi anugu waxaan ka dibdhacaa salaadda subax liajli fulaanin hebel daraaddii baan uga dibdhacaa mimaa yutiilu bina fiiha dheeraynta uu nagu dheeraynayo daraaddeed baan salaadda uga dibdhacaa aanan ula tukan aad buu noogu dheereeyey buui qaala fama ra'aytu nabiya sala allahu aleyh wasalam hadiba fii mawcidatin qatu ashadda mima hadiba yowmaidin wuxuu idhi ma arkin rasuulka sala allahu aleyh wasalam xaaluu cadhooday ma arkin oo waana gudaheed ku cadhooday weligii cadhadaasoo ka daran cadhaduu maalintaa cadhooday yacnii cadho aad yo aad u daran buu cadhooday fa qaala wuxuu uhi nabigu sala allahu alayh wasalam yaa ayuha annaas inna minkum munafiriin inna minkum munafiriin waxaa idinka mida qaar dadka didinaya idinka mid ah oo caydhinaya fa ayukum ama annaasa falyuujiz mid kastoo idinka midoo dadka tujiyaa falyuujiz ha gaabiyo yacni salaadda yaanu dheeraynin ee ha fudaydiyo fa inna min waraa'ihi alkabiira waalsagiira wadalxaaja waayo dabadiisa waxaa ku sugan mid weyn oo gaboobay iyo mid yar iyo mid dan u saaxiiba ayaa ku sugan oo dan leh marka waxaa weeye calaa kulli xaal axaadiista ku soo aroortay takhfiifka iyo axaadiista tadwiilka sheegaysa waxay culammada qaarkood yidhaahdeen tacaarud kuma sugna waxaa lagu kala xambaarayaa xaalado kala duwan takfiifkuna waa arrin nisbi ah markaa si waxa weeye dadku aynay uga didinna waa in salaaddii dhexdhexaad laga dhigaa oo marka waxa weyaan yacni tadwiil ziyaado aan lagu samayn laakiin arkaanteedii waa in loo dhammaystiraa waa in waxa weeye dadkiina aynay markaa dhib ku noqon markaa si ay u soo wada gaadhaan waayo xataa marka waxa weeye dee qiraa'ada iyo ashyaadaas saynu sheegaynay haddeerba dadka qaarkood baa laga yaabaa inay carab culus yihiin qaar baa laga yaabaa dee in qiraa'adu aynay u sahlanayn marka waxa weeye si uu mid waliba si fiican ugu akhrin karo waa in markaa loo sahlaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atubu ilayk